alxamdu lilah rab اlcaalamiin wsala allahu cla muxamed wcla ali muxamed wslama tasliima kaiira can abi saciidin xadiiska labiyo soddonaad can abi saciidin qaala samictu nabiya sala allahu aleyh wasalam yaquul abi saciid wuxuu ihi waxaan maqlay nabiga calayhi asalaatu wasalaam xaaluu odhanaayo ida sallaa axadukum ilaa shayin yasturuhu min annaasi faaraada axadun an yajtaaza bayna yadayhi falyadfachu idaa sallaa hadduu tukado axadukum midkiin ilaa shayin shay intii ka ahaatay uu tukado shaygaasoo yasturuhu min annaasi dadka ka asturayoo gabbood uga noqonaya fa araada uu doono axadun cidi ay doonto an yajtaaza bayna yadayh inuu ka tallaabo ka gudbo hortiisa falyadfachu ha riixo ha daafico ha iska celiyooo inaanu hormarin ha ka riixo fa in abaa falyuqaatilhu hadduu markaa diido oo joogi waayo ha la dagaalamo ha la dagaalamada looma jeedo hub ha u soo qaatee waxaa laga tilmaamayaa siduu u riixayey ha ka sii adkeeyo marka hore si dhibirsan buu u riixayaa hadduu joogi waayo si ka adag buu u riixayaa hadduu isku soo qaado xoog buu u riixayaa falyuqaatilhu saasaa looga jeedaa laakiin hubbuu u soo qaadanaya muraadku maaha waa riixistu ka sii adkaynaya fa innamaa huwa shaytaan wuxuu ahaaday oo qura shaytaan buu ahaaday yani shayaan oo kaleu ahaadaa laga tilmaamaya ficil shayaaniyuu wadaa mar hadduu salaaddii doonayo inuu jiiro shaqo shayaan buu ku jiraa muraadka looga jeeda waa saas waa tashbiih baliiqo dee shaytaan ma ahee waxaa laga tilmaamayaa shaydaankuu shabah ku leeyahay oo shaqadii shaydaanko kaleu wadaa riwaayo kale waxaa ku soo fa inna macahu alqariin shaydaankii baa weheliya kii lamaanahaa ee shaydaanka ahaa ayaa marka waxa weye weheliyo isagiiba dabada ka wada xadiiskani wuxuu tilmaamayaa marka la tukanayo in la yeesho gabbood ama astur la yeesho uu ruuxu u tukanayo kan markaa yeelanaya sutrada yeelanayaana waa imaamku waa yeelanayaa dadka tujinaya ka keligii tukanayaana waa yeelanaya laakiin dadka imaamka ku xidhani iyagu sutro ma samaysanayaan gaar ah sutratulimaami sutratun liman khalfahu waxay jamaahiiru ahlicilmi qabaan imaamka sutradiisa cidda ka dambaysoo dhanna sutro u ah mana jiri jirin qof waliba sutro gaara inuu samaysta ma jiri jirin xadiisnimo lafdiga waa lagu soo wariyey mase asixin jamaahiiru ahlilcilmi waxay qabaan sidaa markaa waxaan uu lafdigaasi sheegayay qabaan bukhaarina saxiixiisa buu baabaystay baab la yidhaahdo sutrat limaami sutratun liman khalfahu marka dadka ma'muumiinta imaamka ku xidhan yagu sutro gaara ma leh laakiin markuu imaamku ka baxo sutro waa yeelan karaa ama horaha ugu maro ama marka waxa weye wax hor yaalla inuu hor dhigto ha ahaatabe marka munfarid buu noqday laakiin inta hore uu imaamka ku xidhan yahay imaamku tujinayo sutro ma leh saas aawoodee hortiisa waa la mari karaa safafka hortooda waa la mari karaa waayo sutradii imaamka weeyo dee imaamkaan la hormari karin laakiin iyagu sutra gaara ma leh mar hadday caynkaa tahayna safafka waa la hormari jiray dhib ma leh laakiin hadduu imaam yahay ama uu yahay ruux keligii tukanaya isagu waa inuu gabbood samaystaa sutra yar waa inuu samaystaa waana inaan la hormarin hadduu sutradaas samaystay oo uu doonay qof inuu hor maro wuu iska celinayaa si latifan buu u riixayaa si dhibirsan ayuu gacanta ugu celinaya hadduu joogi waayo waa ka sii adkaynaya hadduu isku soo qaado xoog buu u riixayaa hadday dhacdo xooggaa markuu u riixay inuu dhacay dabeedna ayba u wax noqdo amaba ay ka raacdo qaan ma leh saa'il buu iska ahaayo mudaafacadii la yska daafacayey ayuu wax ku noqday wax ka soo qaad male waxa gaadhaa saas iyadaa bay noqonaysa waxaa kaloo laga qaadanayaa mudaafacadu inay tahay bil bilashali falashal siday u kala sahlan tahay in loo kala hormarinayo oo ta adag aan lagu bilaabayn ee marka waxa weeye si sahlan marka hore loo riixayo marka dambe laga sii adkaynayo wahaa kada sutrada xadiiskani ma fasirin qadarkay noqonayso ilaa shayin yasturuhu min annaas shayna waa nakiro nakiraduna waxay dhacday fii siyaaqi sharti oo cumuum bay faa'iideynaysa ahlucilmiga qaarkood baa waxay yidhahdeen sutro kasta ayaa soo gelaysa shay kasta uu sutro ka dhigto xad mucayana umay yeelin bacdu ahlicilmina waxay ku xadeeyeen yani nabigu calayhi salaatu wasalaam sutradu yeelan jiray iyo xadiiska tilmaamaya la weydiiyey can sutrati lmusalli ou yidhi waa milu mu'kharati araxli sidaasaana fiican in lagu qaydo culamada qaar waxay dhahan kamaalkaas sidaas ah xadiisu lkhai hadduu asixi lahaa kamaalku waa noqon lahaa laakiin xadiisu lkhai culamo badan baa daciifiyey culamada qaar waxay leeyihin xataa kulay ku tahay kha layn kulay ku tahay sutru ka dhigan karaa xadiiska khadkana hadduu wax kala waayo yacni khad ha yeesho ayaa soo aroortay laakiin waa qawi maaha qawi ma aha marka axaadiistaas inay fasirayso qadarka sutrada noqonaysa ayaa saxiixa mu'kharatu raxligu waxay noqonaysaa waa gacanta dhudhunkeedaas marka laga reebo inta jalaqsataydee sare intaa ka hoosaysay noqonaysa intaasoo kaley noqonaysa mu'kharaturaxligu saasay noqonaysa marka waxaa laga qaadanayaa qadarka noqonaya sutradu inay intaa tahay wixii ka yari inayna sutra ahayn sida saxiixi waa sidaas maadaama xadiisulkhati aanu asixin wax ka yarna aan lahayn cumuumkanna waxaa khasisaaya qowlka nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo ficilka nebiga calayhi salaatu wasalaam waayah waxaa laga qaadanayaa munkarka ruuxa la imanaya in laga reebaayo oo falyadfachu waa min baabi inkaari lmunkar man ra'aa minkum munkaran falyughayirhu biyadih noocaasay soo gelayse noocaas ayay soo gelayse waxaa laga fahmayaa haddii waxa weeye aanu sutro yeelanin oo hortiisu iska bannaan tahay inaanu xaqu lahayn dadka inuu u diido meesha inay maraan waayo waxaa lagu qayday ilaa shayin yasturuhu min annaasi fa araada axadun an yajtaaza bayna yaday laakiin hadday dhacdo ruuxaan sutro yeelan in la hor maraayo inta isaga u dhowwa inaad markaa ka durugtaa aad xaggaa hore markaa iska martaa haddaad saddex dhudhun yacnii addimadiisa u jirto oo aad markaa halkiisaa hore marto dhibi kuma sugna mar haddaanu sutro lahayn waayahay sutrada inuu ku dhowaado ayaa fiican qadarka ugu badan ee loo jirsan karaana waxay tahay waa saddex dhudhun sida axaadiista qaarkood ay tilmaamayaan xadiiska saddexiyo soddonaad can xudayfata qaala qaala rasuulu sala allahu aleyh wasalam nabigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam fitnat arajuli fii ahlihi wa maalihi wa waladihi wa jaarihi tukafiruha asalaatu walsawmu walsadaqatu walamru wannahyu fitnada ninku fii ahlihi ehelkiisa uu ku fitnoobay oo wax dembiya sababtooda uu kula yimi wa maalihi iyo maalkiisa fitnada uu ku fitnoobay wa waladihi iyo ubadkiisa fitnada uu ku fitnoobay wa jaarihi iyo deriskiisa fitnada uu ku fitnoobay tukafiruha asalaatu walsawmu walsadaqa waxaa ka kafaaro gudaysa oo ka daadinaysa oo ka masaxaysa salaadda iyo soonka iyo sadaqadda walamru wannahyu iyo wanaagga inuu faro iyo xumaanta inuu reebo daacaadkaas baa kafaara gud uga noqonaya xadiidkan muslimna waa la soo wariyey bukhaari wuxuuna tilmaamayaa ruuxu hadduu markaa dembi kula yimaado xagga ehelkiisa ama maalkiisa ama ubadkiisa ama deriskiisa dembigaasina aanu kabaa'ir ahayn siday jamaahirtu qabaan waxaa kafaaragud u ah cibaadaadka iyo taacaadku la yimi ina alxasanaati yudhibna asayi'aat wanaagyaalku waxay tegsiiyaan dembiyada ayay masaxaanoo tirtiraan fitnadanna waxaa laga tilmaamaya fitnadu asal ahaan iyo imtixaankaa la yahay waxaase loo jeedaa inuu markaa ama ka gaabin la yimaado xuquuqdoodii wax ka mida ka gaabiyey ama markaa nooc tacadiya oo kale inuu la yimaado adigu markaa dembi markaa la jirkooda inuu markaa ku galay xuquuqdii xuquuqdoodii wax ka mida ka gaabiyey ama waa ku tacadiyey maalkiibu markaa saas si la-eg yacni waxyaalo dembii soo galeen ubadkii ayuu xaqoodii ka gaabiyey ama markaa waxaa ku talax tegayoo yacni markaa iyagii siduu markaa islahaa waxoodii u sameey xuquuqdoodii ayuu markaa wax ku dayacay umuuriha inay la yimaado ay ahayd ee sharciga ahayd dariskii saasay leeyiy hadday kabaa'ir tahay towbay u baahan tahoo iyada markaa taacaadka iyo xasanaadku baabi'in maayaan sida jamaahiirta culammadu qabaan xadiis waa ku soo aroortay aljumucatu ila aljumuca wa ramadaanu ilaa ramadaan wsalawaatu alhamsu mukafiraatu lima baynahunna ida ijtunibat ilkabaa'iru aw kama qaala sala allahu alayh wasalam jumco marka la tukado jumcada kale laga gaadho haddana jumcadii kale la tukado haddana ramadaan marka la soomo ramadaanta kale la timaado salaadaha shanta ah in lala yimaado wixii u dhaxeeyey dembidaadin u yihiin haddii laga dheeraado dembiyada waaweyn maa lam tukhsha alkabaa'ir iyo ida ijtunibat ilkabaa'ir laba lafdi ayay ku kala timi waa sharti saas aawadeed jamaahiiru cilmi waxay yidhaahdeen xasanaadku dembiyaday daadinayaan waa dembiyadii sakhaa'irta ahaa ee kabaa'irtu laabudda lahaa min tawba in tawba lala yimaadaa sharti ah xasanaad daadin maaya bay yidhahdeen laakiin daa'ifa min ahli cilmi waxay yidhaahdeen kabaa'irta lafteeda waa dhici kartaa inay daadiso oo maxay kaga jawaabayaan xadiiska waxay yidhaahdeen waxaa lagu xambaarayaa inay markii hore tahay markii dambena nebiga calayhi salaatu wasalaam fadiilada loo kordhiyey baa lagu xambaaraya sidaa waxaa qaba sheekh albaani iyo daa'ifo kale ayaa qaba waxaanay ka daliishadeen xadiiska tilmaamaya haddii midkiin albaabkiisa uu ku sugan yahay durdur ama webi ku sugan yahay oo maalintii shan goor uu ku maydho ayabqaa min daranihi shay uskagiisii wax ma kaga hadhayaan waxay yidhahdeen maya wuxuu idhi fakadalika asalawaatu alkhams saasoo kalea salaadaha shantina ahaadeen oo sidaan markaa maydhashadaa shanta goor la maydhay uskagii waxba aynay u reebayn ayaa e, salaadaha shantuna wax markaa dembiya aynay u reebayn waxaa la garanayaa buu yidhi ruuxu hadduu markaa maydho shan goor maalintii inaan uska gexabadi kaga hadhayn xadiidkuna waa sheegaya kan shanta salaadood tukaday haddaan markaa waxaa weeye sakaa'ir mooye wax kale aynay ka daadinayn miyaa lagu shabbihi lahaa midaan markaa uska gexabadi kaga hadhin waxaa laga fahmayaa dee in markaa labadaasi markaa ay aada u kala dheeraan lahaayeen waayo isaga dee akbaru daran dembiyada kuwii ugu waaweynaayo uskaga kuwii ugu darnaa ka dhigan baa ku harsan sakhaa'ir mooye kabaa'ir kama daadinayso haddii la yidhahdo saasoo kaley noqonaysa marka calaa kulli xaal laakiin jamaahiir ahlicilmi waxay qabaan sakhaa'irta keliya ayay markaa daadinaysa fitnadana waxaa loo jeedaa waa qaladada uu ka galay ama xuquuqdoodii wax ka mida ka gaabiyey ama sababtooda dembi ugu dhacay yacni marka ama ehelka ama xoolaha ama ubadka ama deriska laakiin bisharti dembigaasi aanu gaadhsiisnayn kabaa'ir hadduu dembi kabiira a yahay salaad iyo soon iyo sadaqo iyo wanaagaad amartaa kaa daadin maayee waa inaad ka toobad keentaa ilaaba ilaah saasaa jamaahiiru ahlicilmi ay qabaan xadiiska horeynu soo marray waxaa jira xadiis yani tilmaamaya in waxa weeye dee laga fahmaayo dembi weyn inay leedahay horumarka la hormaro qofka tukanaya low yaclamu almaaru bayna yaday almusalli maada calayhi lakaana an yaqifa arbaciina khayran lahu min an yamura bayna yadayh ziyaado ayuu xoogaa ku daray sharaxu oo min alismi iyo khariifan sida saxiixyada ay ugu sugan tahay labadaa midna kuma jiraan nebigu wuxuu ihi calayhi salaatu wasalaam hadduu ogaan lahaa ka maraya ruuxa tukanaya hortiisa ka maraya hadduu ogaan lahaa maada calayhi waxa korkiisa ku sugan maxaa ku sugan korkiisa waxaa loo jeedaa un dembi markaa riwaayo bazaariya soo wariyeen ayaa min alithmi ziyaadinaya saas aawadeed ibnu xajarku waxa uu yidhaahdaa markaa sheekh baa ziyaadadaasi kaga dhacday oo markaa caynkaa wagaa uu ku naqdiyey haddana isaga laftiisuna sidii oo kale ku dhacay buluuqulmaramka oo ziyaadadii uu ku naqdinaayo min alithmi ah isaguna waa ku dhacay lakaana an yaqifa arbaciina inuu afartan taagnaadaa uga khayr badnaan lahayd inuu markaa hormaro abunadri oo ruwaadda xadiiska soo warinaysa ka mida oo maalik ka warinaayo ayaa lagu yidhi arbaciina khariifan markaasuu yidhi may odhan maayo saa ma maqal afartan sano miyaa markaasuu yidhi ma odhanaayo ma afartan bilood baa ma afartan maalmoodba uu ka gaabsaday midnaba inuu sidaa yidhaahdo waa yahay wanaagga inuu amro ama xumaanta reebo xumaanta marka la reebaayo inkaarul munkarku waa waajib man ra'aa minkum munkaran falyughayirhu biyadihi fain lam yastatic fa bilisaanihi fain lam yastatic fa biqalbi waxaa u shartiya munkarka markuu beddelaayo inuu awood u leeyahay inuu bedelo oo dhib ka badan ayna ka dhalanayn ee haddii dhib ka badani ka dhalanayso ama munkar kaleoo ka weyne ka dhalanaayo inkaarka la inkiray xaalka caynkaasa inkaarkaasi ma bannaana waxay kaloo culammada qaarkood ay u shartiyeen waa in markaa faa'iidayna ka imanayso waa in markaa la maleeyaa adigu ruux haddii aan xujadii lagu oogin kollayba inkaarku hal mar waa inuu ku dhacaa waa lagu inkiraa hadduu ku sii sugnaado horena loogu inkiray inta dambaa loo shardinayaa dannulifaadaha laakiin marka ugu horraysa loo shardin maayo hadduu ku sii sugnaado markii lagu inkiray dabadeed haddii loo maleeyo in nafci iyo faa'iida ku jirto markaasaa waxa weeye noqonaysaa in waxa weeye ay markaana fiican tahay oo mustaxab tahay in lagu inkiro in nafacati dikra kastoo culammada qaarkood si kale u fasireen wa in lam tanfac ay yidhaahdeen calaa kulli xaal laakiin xaalkaasay culamada qaarkood ku xambaareen waayahay xadiiska afariyo soddonaad can abi hurayrata ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam qaal yatacaaqabuuna fiikum malaa'ikatum billeyl yatacaaqabuuna waxaa iscidhbinaaya oo isbedelaya fiikum idinka dhexdiinna malaa'ikatun malaa'ig bileyli habeenka gudihiisa wa malaa'ikatun iyo malaa'ig binnahaari maalinta gudaheeda malaa'ig habeenkii imanaysa iyo eh, maalintii imanaysa baa isbeddelaysa wayajtamicuuna fii salaati alfajri wa salaati alcasr waxay malaa'igtaasi kulmayaan oo isugu imanayaan salaadda subax iyo salaadda casar bay ku kulmayaan maa gaadhkii markay isbeddelayaan dee salaaddii casarna waa wada joogayaan ya waa isku soo gaadhayaan qolana waa yani waa markay baxaysay qolana waa markay soo gelaysay salaaddii subaxna saasay lahayd uma yacruju aladiina baatuu fiikum intaa dabadeed waxa koraya samada oo xagga samada u kor noqonayo koraya alladiina kuwii baatuu fiikum dhexdiinna ku bariyey oo ku sugnaa habeennimadii ku sugnaa ayaa samada koraya fayas'aluhum waa weydiinayaa ilaahay wa huwa aclamu bihim isagoo ilaahay uga aqoon badan ayuu weydiinayaa kayfa taraktum cibaadii sidaa kaga timaadeen addoommadaydii fa yaquuluuna waxay odhanayaan malaa'igtii taraknaahum wahum yusalluun waxaannu ka tagnay oo ka nimi yaga oo tukanaya walxaal hum yusalluuna ay tukanayaan wa aataynaahum waxaan u tagnay wa hum yusalluun walxaal hum iyagu yusalluuna ay tukanayaanna waa u tagnay markaan u tagnayna way tukanayeen oo salaaddii casr bay tukanayeen markaanu ka nimina way tukanayeen oo salaaddii subax bay tukanayeen qolada kalena saas si la-eg bay ku jawaabtaa xadiiska muslimna waa la soo wariyey xadiiskani wuxuu tilmaamayaa malaa'ig yacni isbeddelaysaa inay jirto malaa'igta culammada qaarkood waxay yidhaahdeen waa malaa'igta xafadada ee markaa ilaalinaysa addoommada ilaalinaysa lahu mucaqibaatu min bayni yadayhi wa min khalfihi yaxfaduunahu min amri illah waa malaa'igta xafadada ah ee waxaweeye ilaalinaysa ama malaa'igta wax qoraysa oo xasanaadka iyo sayi'aadka qoraysa iyagu mar layba waa joogaan laakiin malaa'igtan isbeddelaysaa waa malaa'igta ilaalinaysa addoommada waxayna ka ilaalinayaan wixii aan loo qadarin waxaan loo qadarin hadday eh, ku dhici lahaayeen yani sidii wax ku dhacayo kale ay noqdaan way ka baajinayaan waa ka celinayan wixii qadara way uga horbaydhayaan wixii loo qadaray way uga baydhayaan waxaan loo qadarin way ka celinayaanoo waa ka ilaalinayaan marka eh, malaa'igta noocaas ayaa markaa lagu tilmaamay culamada qaarkood yidhi malaa'ig kale oo yani waxa weye markhaatiyaala ku xambaarayna waa jiraan laakiin calaa kulli xaal malaa'igta xafadada inay tahay ayaa markaa fiican malaa'igtaas way isbeddelaysaa wakhtiga isbeddelaya gaarka ay bedelayaana waa subax iyo casar waa labadaa wakhti weeye labadaa wakhti weeyaan sababta loo ilaahay weydiinaya waa maxay maadaamuu og yahay iyadoo ilaahay og yahay wuxuu u weydiinaya waa maxay waxay ahlucilmigu yidhahdeen wuxuu u weydiinayaa sharafta markaa mu'miniinta bini aadamka ah suu u muujiyo maadaama malaa'igtu hore ay u yidhaahdeen atajcalu fiiha man yufsidu fiiha wayasfiku addimaa arlada ma waxaad ka yeelaysaa cid markaa fasahaadinayso kharibaysaa dhiigagana daadinaysa inayna arladii kharribine ay de markaa mu'miniintu wanaagsan yihiin oo taacaad iyo wanaag ay la imanayaan si loogu muujiyo sharaftooda loo muujiyo ayaa markaa ku sugan marka sidaasaa loo su'aalaya sidaas ayaa loo su'aalaya waxaa laga qaadanayaa malaa'igtii inay khayr ugu markhaati kacayaan mu'miniintii bini aadamka ahayd mu'miniintii khayr bay ugu markhaati kacayaan taraknaahum wahum yusalluun wa aataynaahum wahum yusalluun saasaa laga qaadanaya malaa'igtuna waa cidda khayrka ugu jacaylka badan oo dadka marka waxa cid yani khayr la doonta iyaga ayaa markaa ugu badan marka daacaad bayna ku sugan yihin malaa'igtiio khayr bay ku jiraan la yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun yani saas bay ku sugan yihiin waxaa laga qaadanayaa maadaama daaca ay ku sugan yihiin in ilaahay dartii loo jeclaado ayaa laga qaadanaya halkan xadiiska hore ee yatacaaqabuuna fiikum malaa'ikatun billeyl waxay culamada qaarkood yidhaahdaan luga ay ka magacaabaan luqatu akalunya albarakiis banulxaaris niman la yidhaahda ay ku hadli jireen oo iyadoo ficilkii faacil la siiyey yacni damiir inta faacil looga dhigo haddana markaa waxa weeye ism daahir la daba dhigo taas iyadaabaa markaa ku sugan aa masale carabiya ku saabsan asal ahaanna waxay ahayd markaa in laga marnaysiiyo calaamada jamciga laga marnaysiiyo yani saasay ahayd wajarid ilficla ida ma usnida lisnayn aw jamcin kafaaza shuhada waqad yuqaalu sacida wasaciduu walficlu lilaahiri bacdu musnadu marka asal ahaantu waa in tajriid lagu sameeyo haddii la odhan lahaa yatacaaqabu fiikum malaa'ikatun billeyli waa sidii mashhuurka ahayd weyi haddaba waxaa dhacdaa in waqtiyada qaarkood marka waxa labada la israaciyo saas aawadeed halka akaluni albaraakhiis ay ka yidhaahdaan akalatni albaraakhiis halkii la odhan lahaa halkay nuxaaddu luqadaasaa ku magacaabaan ibn maalik isagu wuxuu ku magacaabi jiray saan filayo luqatu yatacaaqabuuna fiikum malaa'ikatun bileyl saasoo kale qur'aankana adigu mawaadiic saasoo kale waa timi oo kollay camuu wa sammuu kaiirun minhum mawdic kalena waa ku timi wa asaru najwa aladiina dalamuu culammadu marka waxay yidhaahdaan bacdu ahli cilmi eh, waxaa laga soo qaadayaa faacilka inuu yahay isimka daahirka ah yacni waawu damiirkuna inuu yahay yacni calaama liljamci ama weji labaad in la yidhaahdo waawga ayaa markaa wuxuu yahay waawu damiirka wuxuu yahay faacilkii isimka daahirkaana waa laga bedelayaa weji saddexaad waa in la yidhaahdo maye mubtade mu'ahara ayuu noqonayaa isimka daahirka ahi jumlada ka horraysaana waxay noqonaysaa khabar muqadama ayay noqonaysa awjuh xadiiskan kayfa taraktum cibaadii kayfa ataytum lama odhan kayfa taraktum baa la yidhi sababta loo odhan waayo waa maxay culamada qaarkood waxay min baab aliktifaa biaxadi didayn labadii isku mid ka mida lagu kaaftoomay calaa xaddi saraabiila taqiikum alxara ay walbarda oo labadii isku liddigaa marka mid la sheego kii kalena inuu raacayo oo qadaran yahay waa usluub lugatulcarab lagu yaqaanay weji kale culamada qaarkood waxay yidhahdeen waxaa la sheegay kii dambe waa tambiih laynagu baraarujinayo khawaatiimta inama alacmaalu bilkhawaatiim baraarujin laynagu baraarujinayo wey waayahay xadiiska shan iyo soddonaad can anasin can nabiyi sala allahu aleyh wasalama qaal man nasiya salaatan ku kasto ilaa wa salaad falyusalliha ha tukado idaa dakaraha markuu xasuusta ha tukado laa kafaarata laha ila dalik kafaara ma leh ila dalik kaas mooyaane wax kale kafaare uma aha kafaare aan taa ahayn ma laha markuu xasuusto inuu tukado ayaa u kafaara wa aqim asalaata lidikrii dabeedna wuxuu soo qaatay aayadda wa aqim isalaata salaadda oog lidikrii xuskaad aniga i xusayso daraaddeed u og ama lidikrii si aan kuu xuso salaadda u og ama lidikrii yacni wakhtiga aad i xasuusato salaadda aad xasuusato tuko wakhtiga aad xasuusato tuko macnaha u soo qaatayna tafsiirkaa dambe saddexaad baa waafaqaya oo lidikri in la yidhaahdo waqta dikri salaatii salaadayda goortaad xasuusato goortaad tukado tuko laamkan layahay waa laamu tawqiit sida liduluuki shamsika ku jira wallafdu lahu ruwaad kala duwan baa markaysagaa sheegay xadiiska marka wallafdu lahu waxay u dhacaysaa raawigii marka waxa sheegay bay udhacaysaa wa qaala qataada taabiciga qataada layahay isagu wuxuu yidhi aqim salaata oo waawga ayuu ka tegey wa aqim yani sidaas yani ayuu u akhriyey masalan marka waxa biduuni waaw buu akhriyey marka qataada isagu wuxuu u akhriyey aqim asalaata waxaa jira usluub baa jira oo yani waxa weeyaan aayaadka ku bilaabmay xaraf cadaf ama waaw ama fa ku bilaabmay bukhaariga mawaadic badan waxaa ku dhacday iyagoo ay u akhriyeen ama saxaabigii ama taabicigii u akhriyey biduuni xarafkaas iyadaanu la socon mawaadic markaa badan bay ku dhacday oo mutacadida oo bukhaariga ka mida iyo kutubo kaleba saana looga soo wariyey inay saxaabadii ama taabiciintii usoo aayadda usoo qaateen waxay ka qaataan culammada qaarkood in yacni saas in loo soo qaataa inay markaa iyadoo xarafka laga tegay cadafka inay waxa weeye bannaan tahay bay ka deliishadeen mawaadicda badana saasoo kale ku soo aroortay ayay ka qaateen calaa kulli xaal laakiin sida ajwadkii waxay tahay ee fiicani dee sida ay ugu sugan tahay qur'aanka in loo akhriyo waa yahay xadiiskani wuxuu tilmaamayaa salaaddii marka la ilaawo haddii laga seexdana waa la midoo riwaayaadka qaarkood baa ku daraya man naama can salaatin aw nasiiha falyusaliha ida dakaraha laa kafaarata laha ila dak marka haddii la ilaawo ama laga seexdo marka la xasuusto ayaa la tukanayaa xilligii salaaddii asalka ahaa ha baxo ama ha joogo fawaa'idka xadiiska laga qaadanaya waxaa ka mid a ilowshiyuhu inuu yahay cudurdaar inuu yahay ayaa laga qaadanaya oo qofku wuxuu ilaawo aan loo qabanayn wax dembiya looma sheegin laa kafaarata laha ila dalik haddii la kale oo ku soo aroortayna waa jirtaa rabbana laa tu'aakhidna in nasiina aw akhta'na markay sidaa mu'miniinta ku ducaysteenna qaala allaahu qad facaltu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa wuxuu yidhi waan yeelay oo idiin qaban maayo ama idinku ciqaabi maayo waxa ilowdaan ama ku kamadaan waxyaalaha laga qaadanayo waxaa ka mida salaada marka la xasuusto isla markaa in la tukanaayo riwaayaadka qaarkood waxay kordhinayaan aw naama canha ama ka seexda hadduu salaaddii xataa ka seexdo isagu aanu ka gaabin la imanin markaa lafteeda waa macduur waa loo cudur daaraya ka gaabinta waxaan u jeednaa baa intuu soo jeeday jeeday jeeday ayaa markii salaaddu ay soo gelaysay ayuu markaasu seexday de marka waxay noqonaysaa salaaddii inuu ka seexday marka taasoo kale isaga dee dembi baa uga imanaya macduur markaa ma noqonayo laakiin haddaanu eh, ka gaabin la iman oo tafriid la imanin oo intuu seexday uun wakhti munaasib ah dabeedna hurdadii la tagtay eh, wakhtigiiba baxay dee wuxuu noqonayaa macduur mid cudurdaar le buu noqonayaa isla markaa uu tooso ayaanu tukanaya waxaa kaloo culamada qaarkood ay ka daliishadeen sharcu man qablanaa inuu sharci inoo noqonayo shareecadiinna wax khilaafsan haddayna ku imanin waayo aayaddan wa aqimi asalaata lidikri qadarkan aayadda ka midka ah waxa ay ahayd oo lagula khitaabayey dee ummadii hore nebi muuse lagula hadlayay calayhi asalaam ayaa lagula hadlayey saas aawadeed qaadashada uu nebigu calayhi salaatu wasalaam soo qaatay waxaa laga qaadanayaa inay waxa weeye innagana ina khusayso ayaa markaa laga qaadanaya haddii shareecadeenna uu ku yimaado sharcigaa ah hore wax khilaafsan hadduu ku yimaado dee shareeca inoo noqon maayo sharcigeenna wax khilaafsan hadduu ku yimaado inooma noqonayo sharci laakiin shareecadeenna wax khilaafsan haddaanu ku iman wuxuu inoo noqonayaa sharci buu inoo noqonaya wa aqim asalaata lidikrii culamada qaar waxay u fasireen salaada oog waxaad u oogtaa xuska aad i xusaysa daraaddeed saa waa loo fasira waxaa kaloo loo fasiray lidikrii yacni xuskaan ku xusaayo yacni markaa inaan ku xuso aawadeed u og oo miyay dhacdaa ilaahay inuu xuso addoommada waa su'aal aye baaraka allah fiik addoonku markuu ilaahay xuso ilaahayna waa xusaa fadkuruunii adkurkum qur'aankaa bay ku sugantay ilaahay wuxuu yidhi xusa hadday xustaan waa idin xusayaa nebiguna calayhi asalaatu wasalaam waa sheegay oo wuxuu yidhi man dakaranii fii nafsii dakartuhu fii nafsii ka xagga naftiisa iga xusaa aniguna xaggaygaan ka xusaya waman dakaranii fii mala'in dakartuhu fii mala'in khayrin minhum ka jamac iga dhex xusa ama jamac agtii iga xusana ana jamac ka khayr badan baan ka ag xusaya tafsiir kale waxay culammadu ku fasireen wa aqim isalaata lidikrii salaada oog xasuusinta aan ku xasuusiyey daraaddeed u oog ama goortaan ku xasuusiyey u oog ama xasuusadkaad salaadayda xasuusatay yacni wakhtigaad xasuusatay markaa oog oo laamka la yidhaho waa laam tawqiit xadiiska lix iyo soddon can cabdiraxmaan ibni abi sacsacat alansaariya uma almaaziniyi can abiih cabdiraxmaan ibni abi sacsaca oo ansaar ah haddana marka waxa maasini ah waxa uu ka warinayaa aabbihi can abiihi annahu akhbarahu inuu uga warramay ana abaa saciidin alkhudriya in abaa saciidin alkhudri qaala lahu uu ku yidhi abi sacsaca ayuu ku odhanaya innii araaka tuxibu alghanam waxaan anigu ku arkaa tuxibbu xaalaad jeceshahay alghanama adhiga aad jeceshahay waalbaadiyata iyo baadiyaha aad jeceshahay miyiga fa idaa kunta markaad ahaato fii ghanamika mid adhigaaga ku sugan aw baadiyatika ama miyigaaga mid ku sugan aad ahaato culamada qaar waxay yidhaahdeen waxa weeye waa lishakina qaar ku xambaaray waa jiraan laakiin labada weji waxa fiican tanwiica ayaa fiican ama awdaba laga tilmaamayo bimacna aljamci awda mar baa loo isticmaalaa bimacna waaw inay la macno tahay oo labadu inay israacaan laga tilmaamaa waayo dee marka hore waaw baa laysugu cadfa faadanta bisalaati oo dabeed aad u addiinto salaadda farfac sawtak sare u qaad codkaaga binnidaa'i adaanka sare ugu qaad oo bimacnaa addimaaddaad addimayso cod dheer ku addin fa laa yasmacu madaa sawti almu'adini jinnun walaa insun fa innahu shaaniye laa yasmacu maqli maayo madaa sawti almu'adini ka addimaayo codkiisa maqli maayo jinnun jinni maqli maayo jin ma maqlayo walaa insun insina ma maqlaayo walaa shayun shay kalena ma maqlaayo ilaa shahida lahu yowma alqiyaamah inuu u markhaati kaca mooyaane maalinta qiyaame oo dhammaantood ay u markhaati furaan qaala abu saciidin abu saciidin alkhudri waxau yidhi samictuhu min rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam waxaan ka maqlay xadiiskaas rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam baan ka maqlay xadiiska muslimna waa soo wariyey bukhaari lama gaar noqon xadiiskan waxaa laga qaadanayaa ashyaadu inay markhaati kacayso oo daacaadka la samaynaayo ay ka markhaati kacayaan oo adaankaas cid kastaa ku markhaati furaysaa xadiisku sheegaya hadday jinni tahay hadday insi tahay hadday noole tahay yacni xayawaan iyo bahalo iyo xoolo iyo dhir iyo dhagxan kullu daalika waa soo geliyaan axaadiista qaarkood baana sheegaysa ashyaadaa kalena inay u markhaati kacayaan yani dhammaan marka waxa yani saa u sheegay kanna caamnimada laga qaadanaya walaa shayun oo shaygaas waa nakira fii siyaaqi nafyi nakiraduna hadday siyaaqu nafyi dhacdo waxay faa'ideynaysaa cumuum marka waxaa soo gelaya ayu shay wax kasta oo codkaa maqlaa waa u markhaati kacayaan xadiiska qaybta yani markaa qaybtan dambe keliya miyuu ka maqlay nebiga calayhi salaatu wasalaam mise ilaa inta hore waa ka maqlay culamada qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa lagu xambaarayaa inuu dhammaan ka wada maqlay oo uu sidaasoo kale yacni markaa uu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam haddaad markaa ku sugan tahay yacni markaa baadiyaha ku sugan tahay oo aad addinto yacni farfac sawtaka ilaa aakhirih yacni saas yadaa li culamada qaarkoodna waxay yidhahen maya inta dambe ee ku saabsanun marka uu ruuxu addimo inuu marka waxaweye wax kastoo maqlaa u markhaati furayaan qadarkaas ayaa markaa laga tilmaamaya markhaati furkan culamada qaarkood waxay yidhaahdeen fawaa'idda ku jirta waxaa ka mid a ashyaadani khaas ahaan markay yihiin markaa ama dhagxan ama dhulka ama dhirta ama xayawaanaadka aan insigeejinka ahayn marka shayga taacadaa lagu hadlo iyaguna waa ka daba odhanayaan iyaguna waa ka daba odhanayaan marka ajarkoodoo kale ayaa markaa u sugnaanaya waxaa laga qaadanayaa adaanka codka in la dheereeyo ayaa laga qaadanaya waxaana ku sugan fadliga marka uu adaanku leeyahay ayaa ku sugan xadiisna waxaa ku soo aroortay in nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam yacni maalinta qiyaame waxaa la soo saarayaa iyada oo mu'adiniintu dadka ay ugu qoor dheer yihiin maalinta qiyaame ayaa la soo saarayaa in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi ayaa markaa xadiis kalena ku soo arooray oo saa tilmaamaya waxaa kaloo laga qaadanaya ruuxu markaa baadiyaha inuu markaa eh, jeclaado ama baadiyaha ku sugnaado hadduu marka waxa weeye xuquuqdii ilaahay gudanaayo inaan marka waxaweyan yani dhibi ku sugnayn aan loona diiday aan loona diiday lama odhan markaa waxa baadiyaha qaban ama baadiyaha jeclaan laguma odhan ee waxaa la doonay in xaqii ilaahay in la yidhahdo waa inaad gudataa oo aad marka waxawe salaaddii iyo adaankii aad la timaadaa ayaa markaa xadiisku ku tusinaya lama odhan masjidka laazim oo markaa waxaweyn yacni baadiyaha qabanin lama odhan waxaa kaloo laga qaadanaya ruux isagoo keligii ah inuu haddana addimayo inuu haddana addimayo ayaa laga qaadanaya waxaa jirta xagga yacni shuruuxda qaarkood waxay qorayaan marka la addimaayo muaddinku addimaayo markuu marayo ashhadu anna muxammadan rasuulu ullah inuu odhanaayo ruuxa yidhaahdo marxaban bixabiibii wa qurati cayni muxamed ibni cabdillaah oo dabeedna marka waxa weeye labadiisa suul dhunkada dabeedna markaa waxa labada indhood saara inaan weligii daaf aanu ku dhacayn ama bakoora aynay ku dhacayn yacni taasi ma sugna xadiiskaasi asal ma leh waa midaan marka waxa sugnayn sidaas aawoodee laguma camal camalfalayo yacnii shayga qofku ku camalfalayo waa inay noqotaa wax sugan waa inay noqotaa marka waxa weeye ma sugna sidaas aawadeed in la sameeyo ma aha arrinkaasi wuxuu noqonayaa arrin markaa aan sawaab ahayn oo sax ahayn ayuu noqonayaa nebiguna calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi miday ka sugan tahay ma aha waxaa laga qaadanayaa in laysu naseexeeyo oo marka waxa wanaagga laysu tilmaamo ayaa laga qaadanaya nasxiga addiinu nasiixa xadiiska toddoba iyo soddon can abi hurayrata anna rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal low yaclamu annaasu ma fi nidaai wasafi alawal nabigu wuxu uhi calayhi asalaatu wasalaam low yaclamu annaasu hadday dadku ogaan lahaayeen maa fi nidaa'i waxa adaanka ku sugan nidaaga waxaa loo jeeda adaanka wasafi alwali iyo safka koowaad waxa ku sugan ee fadli iyo ajar hadday ogaan lahaayeen uma lam yajiduu intaa dabadeedna aynay heli lahayn ilaa an yastahimuu calayhi inay u qori tuurtaan mooye si kale aynay ku heli lahayn bimacnaa markuu is yidhahdo safkii hore gal in markaa cid ay isku qabsadaan oo dabeedna qorituurad marka markaa waxa weeye midu ku gala mooyaane si kale haddaynay suuro gelin adaankii markuu is yidhahdo mid adin yacnii adaankiina la ysku qabsanaayo oo in markaa loo qori tuurto mooye si kale aan lagu helaynin lastahamuu way u qori tuuran lahaayeen lastahamuu calayhi way u qori tuuran lahaayeen oo qori qorituuradkaasay la iman lahaayeen walow yaclamuuna hadday ogaan lahaayeen dadku maa fi tahjiiri waxaa ku sugan dheemaalka waxa ku sugan yacnii duhurkii ama gadiidkii lasoo dheemaalayo oo salaada duhur loo soo dheemaalayo lastabaquu ilayhi way u kala dheerayn lahaayeen yacnii si ay uga soo gaadhaan Eh, jamcii markaa duhurka uga qayb galaan eh, haddii fadliga ku sugan dheemaalkaas eh, ay ogaan lahaayeen way usoo dheemaali lahaayeen gadiidkaasi usoo markaa iyagoo usoo lugaynaya ayay usoo kala dheerayn lahayn walow yaclamuuna maa fi lcatamati wasubxi hadday ogaan lahaayeen maa fi lcatamati waxaa ku sugan salaada cishe catamada asalahaan waxaa la yidhahdaa caweyska la yidhahdaa catamada caweyska ayaa la yidhahdaa marka waxa weeye geela loo caweyn jiray markaa lisida la lisaayo loo caweyn jiray baa catama laodhan jiray catama laodhan jiray marka waxaa looga jeedaa salaada cishaa looga jeeda walow yaclamuuna hadday ogaan lahaayeen maa fi lcatamati salaada goorta caweyska la tukado oo bimacnaa salaada cisho ah waxa ku sugan oo fadli iyo ajarah iyo wasubxi salaada subax wax fadli iyo ajar ee ku sugan hadday ogaan lahaayeen laatawhumaa way iman lahaayeen labada salaadoodba salaadda cishe iyo salaadda subaxba way iman lahaayeen walow xabwan walow haba ahaadaan qaar marka waxa gurguuranaya haba ahaadaanbe qaar gurguuranaya oo waxa weeye yacni ku soconaya ruugagooda iyo gacmahooda qaar ku soconaya haba ahaadaanbe way u soo gurguuran lahaayeen oo gurgurad bay ku iman lahaayeen xadiidka bukhaari lama gaar noqon muslimna waa la soo wariyey xadiidkanna wuxuu tilmaamayaa safka koowaad inuu markaa ajar badan yahay oo fadli badan ku sugan yahay wa kadalika adaanka salaada loo adimayana fadli badan inuu ku sugan yahay baa xadiidka laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya in lagu dadaalo oo yacni tab kastoo suuragala loogu dadaalo aan shareecada ka hor imanay waxaa kaloo laga qaadanaya haddii waxa weeye aan loo soo kala dheerayn oo ruux markaas saabiqa ah aanu ahayn ee loo siman yahay in loo qori tuuran karo haddii ruux u soo dheereeyo ruux kale inuu ku qabsado dee uu isagu uga horreeyaa waarid maaha qorituuradku waxay ka timaaddaa wax loo siman yahay saas aawoodee adaanka haddii waxa weeye mu'addin rasmi jiro oo adaanka loo xil saaray laguma qabsan karo waa u qori tuuranayna lama odhan karo waayo looma sinnaa haddii adaan markaa adaanka markaa mu'addin u gaari uu jiro mid lagu qabsan kara ma aha wax loo siman yahaa loo qori tuurtaaye waxaan loo sinnayn looma qori tuurto saas aawadeed mu'addinka raatibta ah adaankiisa laguma qabsan karo waayo isagaa u xaq leh qorituuradkana shaygu kala caddaan waayo cidda u xaq leh ayaa markaa waxa weeyaan la isticmaalaa si waxa weeye qorituuradka uu u soo baxo qofka markaa u xaq leh uu ka soo baxo oo kaa qorituuradka markaa ku helay ayaa dariiq kale oo dee markaa lagaga helaa mar haddaan u jirin isagaa markaa waxa weyaan yani u miisaan badanayo isagaa helaya safka koowaadna hadduu ruux u soo dheereeyo laguma qabsan karo waa u qori tuuranayaan lama odhan karo laakiin haddii loo siman yahay ayna dhacdo in markaa waxa weeye laysku jaajo xaalka caynkaasa ayaa markaa waxa weeye si kaloo lagu kala saaraa markayna jirin qorituurad in lagu kala saarayo baa laga qaadanaya waxaa laga qaadanaya shaygii loo siman yahay qorituurad in loo isticmaala inay bannaan tahay oo qorituuradku aanu baatil ahayn waxaan loo sinayn qorituurad in loo isticmaalaa yada waa baatil waayo maxal male laakiin shaygii loo siman yaho aan loo kala awlaysnayn midna ka kale aanu uga dhoweyn in loo qori tuurtaa waxay noqonaysaa mid markaa waxa weeye mashruuca mid bannaan bay noqonaysaa adilo badanna way leedahay qori tuuratu oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa qori tuurtay kaana idaa araada safaran aqraca bayna nisaa'i markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam safar doonaayo inuu socdaalo dumarkiisa ayuu qori tuuri jiray ta raacis qori tuurad buu ku soo saari jiray qur-aankana waxaa laynoogu sheegay laba nebi oo qori tuurtay fa fasaahama fakaana min almudxadiin nebi yuunus waa qori tuurtay wa kadalika nebi zakariye isaguna waa qori tuurtay nebi maxamed inuu qori tuurtayna xadiiskan baa dee sheegaya axaadiis kaleoo qori tuurad ka warramaysaana waa jirtaa marka calaa kulli xaal shaygii loo siman yahay oo isdixaam ka dhaco aan loo kala awlaysnayn qori tuurad in lagu kala saaro inay bannaantaa laga qaadanaya bacdulmadaahib baa waxay yidhaahdeen qori tuuradka marnaba lama isticmaali karo waayo waa istiqsaam bialaslaam wa an tastaqsimuu bialaslaam halkaasay dooneen inay geliyaan madhabulxanafiya laakiin qowlkoodu sax ma aha sida jamaahiru ahlilcilmi ku tageen oo saddexda madhabood ka mid yihiin ayaa saxan oo adiladii qorituuradka sheegaysayna waxbaynu ka tilmaamay waxyaalaha laga qaadanayo waxaa ka mid a dadku taacada inay aada ugu dadaalaan waxaa ka qayb qaadanaysa fadliga iyo ajarka ku sugan inay ogsoon yihiin markay fadliga og yihiin dadaalkay ku dadaalayaan waa ka badanaysaa markayna iyo ajarka ku sugan aynay ogeyn si caama marka hore waxaynu u ognahay shay kastoo sharciga lagu amray dee in fadli iyo ajar ku jiro laakiin tafsiilan haddii loo ogaan lahaa baa laga tilmaamayaa si mufasal ah fadliga iyo ajarka ku jira waa aynay si kale ku gaari lahayn mooyaane inay qori tuurtaan qori tuuradkaasay isticmaali lahaayeen waxaa laga qaadanayaa inaan iisaar la ysu samaynayn oo safka koowaad yacni aan la odhanayn adigu gal ixtiraam cid lagu ixtiraamaayo inaan la isu daynin waayo ruux waliba ajarka waa u baahan yahi saas aawadeed jamaahirta culammadu waxay yidhaahdaan aliithaaru fi lqurabi makruuhun waxyaalaha qurbooyinka ama cibaadaadka ama taacaadka ah in iisaar lagu sameeyaa waa mid makruuha ah waxyaalaha umuurta adduunyo ayaa iisaar in lagu sameeyaa oo ruuxu markaa naftiisa nafta kale ka hormariyaa oo naftaa kale qadimaa ay fiican tahay wa yu'firuuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa laakiin wixii taacaada ee ruuxna ruux kale waa inaanu iisaar u samayn marka waa karaahiya yidhahdeen culammada jamaahiirtu inuu iisaar marka u sameeyo ruux kale inkastoo bacdu ahlicilmi ay yidhaahdeen maya way dhici kartaa eh, ruuxuna ajar waa helayaa culammada qaarkood baa sidaas ay yidhi laakiin jamaahiirtu sida horay mareen waxaa laga qaadanayaa salaada duhur dheemaalka loo soo dheemaalayo iyadana fadli badan inuu ku sugan yahay haddii dadku tafsiilan ay u ogaan lahaayeen si mufasala ajarka ku suganna way u soo kala dheerayn lahaayeen kala dheeraynta waxaa laga fahmi karaa inay orod tahay markaa la soo rooraayo ama la guclaynaayo ama wax la mida saasoo kale ayaa loo fahmi karaa laakiin salaaddii waxaa la diiday sida xadiiska soo socdaba aynu ku arki doonno in loo soo gucleeyo loo soo ordo marka istibaaqa la sheegaya waxaa laga tilmaamayaa xagga niyada iyo markaa dadaalka ayaa looga jeeda jeedaa fascaw ilaa dikri illah markii ilaahay uu yidhi ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen ma aha markaysaga laysa sacyan bilaqdaam waa sacyun binniyaat bay yidhahdeen ma aha marka waxa weeye xagga addimada in laga soo roorayo ma oo laga soo ordayo ya ee waxa weeye xagga niyada iyo dadaalka in laga samaynaayo sacyi oo aad loo soo dadaalayo taasaa markaa looga jeeda tanna macnahaasaa laga tilmaamaya ama waa istibaaq macnawi haddii laga cabiro waxaa kaloo xadiiska ku sugan salaadda cishe iyo salaadda subax iyaguna marka waxaan yani jamaacada lagu tukadaa inay markaa fadli badani ku jiro waxaana soo arooray xadiis sheegaaya in nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ruuxa salaadda cishe ku tukadaa jamaaco ku tukadaa waxaa markaa uu ka dhigan yahay mid habeenka nuskii kacay oo tukaday ayuu ka dhigan yahay kala barhow bar habeenkii inuu tukaday ayuu ka dhigan yahay hadduu salaaddii subaxna ku daro inuu jamca ku tukado markii hore salaaddii cishuu jamca ku tukada habeenka nuskii inuu kacoo kale oo salaad tukanayuu ka dhigan yahay hadduu salaaddii subaxna ku daro inuu jamc ku tukado wuxuu ka dhigan yahay habeenkao dhan markaa ruux kacay oo kale uu ka dhigan yahay yani xadiid saa ku soo arooray oo haabita ayaa jira oo saa ku yimi sharaxa siduu u qoraya nadar baa ku sugan laakiin sida marka waxa weeye uu saxda ku ahaa waa in cishaana la xisaabinayo hadduu jamaacada ku tukado jamac ku tukado nisfu inuu kaco kale hadduu salaadda subax ku darayna habeenkao dhan inuu kacay inuu ka dhigan yahay sidaasuu xadiisku sawaab ku ahaa ku saxnaa waxaa ku sugan oo laga qaadanayo xadiiska salaada cisha catama in lagu magacaabaa inaynay xaaraan ahayn in laga fiican yahay in la farabadsado waa jirtaa xadiis baa ku soo arooray oo sheegaya laa takhlibannakum alacraabu fi ismi salaatikum ya reer miyigu yeyna idinkaga haalib noqon oo idinkaga gacan sarrayn magaca salaadiinna yacni ay catamo markaa waxaa ku magacaabayaan inaha alcishaau fii kitaab illaah cishaa la yidhaahdaa oo qur'aanka marka waxaa loogu magacaabay yani kitaabka ilahay waxaa loogu magacaabay cishaa loogu magacaabay kitaabka ilaahay waxaa loogu magacaabay cisho ayaa lagu maga yacni xukunka ilaahay waxaa loogu magacaabay cishaa baa lagu magacaabay macani sunnada waxa ku sugan waxaa laga soo qaadaa kaanahu marka ay qur'aanka ku sugantoo kale kitaab illahina mar baa loo isticmaalaa bimacnaa xukmi illaah sunnaduna maadaama ay kitaabka qur'aanka bayaaminayso waxay marka ka dhigan tahay waxa sunnada ku sugan inuu kitaabka qur-aanka ku sugan yahay sida xadiiskii cabdullahi ibn mascuud ba u sheegayan marka lama odhan ha ku magacaabina laakiin yan idinkee haalib noqon baa la yidhi marka isticmaalku lafdigaasi inuu u bato ayaa la diidaya marka marmar in la isticmaalo eh, inaan dhibi ku sugnayn ayaa markaa laga qaadanaya bacdu ahlicilmina waxay dhahen waa karaahiyo waxaana dhici karta markan waxa weeye alcatama la yidhi ruwaadda qaarkood inay markaa waxabay is yidhahdeen macnaha ku wariya oo deedna catamo saa uga cabbireen bacdi saa odhanayaana waa jiraan laakiin xadiidkanoo keliya ma ahe axaadiis kalena waa ku soo aroortay marka sidaas aawadeed in laga fiican yahay in marka waxaweye ay haalib noqoto ayaa marka laga fahmaya lamana odhan ku waxaa laga qaadanayaa shayga khayrka ah hadduu qofku yacni si kale ku awoodi kari waayo bikulfa mooyaane inuu isku dayaayo ay ku fiican tahay taacadii inuu ku dadaalo oo kuluu gurguurasho ku tagana ya waxay ku tilmaamaysaa dadaalka taacada lagu dadaalayaa siday markaa u fiican tahay ayay ku tilmaamaysaa xadiiska siddeed iyo soddon can abi qataadata qaala baynama naxnu nusalli maca anabiy sala allahu aleyh wasalam abi qataada waxau yidhi baynamaa ay fii zamani wakhti oo naxnu annagu nusallii aanu tukanayno maca nabiyi sala allahu aleyh wasalam nabiga la jirkiisa aanu tukanayno sala allahu aleyh wasalam id samica waaba isagii oo maqlay nabigu calayhi asalaatu wasalaam jalabat arijaal culammadu waxay yidhaahdaan bayna ama baynama markay id ka daba dhacdo markay idi ka daba dhacdo iddaasi waxay noqotaa sidii macruufka ahayd ma ahee fujaa'iya laga dhigaa culamada qaarkood baa markaa mas'alada noocaasa sheegay waa id markay daba dhacdo ama bayna ama baynama markaasay fujaa'iye noqotaa asaalatan fujaa'iyadu de idaa bay ahayd laakiin iddu fujaa'iye markaa looma aqoon badiba laakiin xaaladda caynkaasee gaarka ah waxay ahlucilmiga qaarkood ay tilmaameen inay fujaa'iye markaa noqonayso bimacnaa yani ay noqonayso waaba markaa waxaweyn yani iyadoo saasi dhacday id samica waaba isagii oo maqlay nebigu calayhi asalaatu wasalaam jalabat arijaal wuxuu maqlay yacni codad markaa waxaa rag buu maqlay ama sanqadho markaa waxaa rag ayuu maqlay falammaa sallaa markuu tukaday yani wuxuu maqlayaa yani waxa weeye codadkoodii wuxuu maqlayaa marka waxaan yani codka iyo sanqadha ka baxaysa way soo yar ordayaan oo kale yani waxa weye taasaa dabeedna markaa uu maqlayaa codkii markaa sanqadhooda qaaluu waxay yidhaahdeen falamaa sallaa markuu tukaday nebigu calayhi salaatu wasalaam bimacnaa salaadii ka baxo ka faaruqay qaala wuxuu yidhi maa sha'nukum xaalkiinnu muxuu yahay arrinkiinnu muxuu yaho yacni markaa digdigtan iyo waxaanan maqlayay maxay tahay qaaluu waxay yidhahdeen istacjalnaa ila asalaati waxaan u soo degdegnay yidhaahdeen salaadaan u soo degdegnay qaala wuxuu uhi nabigu calayhi asalaatu wassalaam falaa tafcaluu ha samaynina oo salaadda ha u soo ordina yacni digdig iyo wax la mida salaadda markaa waxawyna ha ugu soo soconnina idaa ataytum asalaata haddaad doontaan salaadda inaad tagtaan fa calaykum biasakiina waxaad laasimtaan xasiloonida laasima calaykum waa ismu ficil amar waxaad laasimtaan bisakiina xasiloonida markaa laasima inaad markaa xasiloonaan ku timaadaan idinkoo xasiloon oo degan waan cararayn oo ordayn oo digdig lahayn famaa adraktum fasalluu famaa adraktum wax kastaa soo gaadhaanoo salaadda ka mida fasalluu tukada oo la tukada imaamka wamaa faatakum wixii idinka taga qadarkii idinka taga ama wax kastoo idinka taga oo salaadda ka mid ah bimacnaa hore idiin dhaafay oo aydaan soo gaadhin fa atimmuu dhammaystira oo dib kala kaalaya riwaayadka qaarkoodna waxaa ku soo aroortay wamaa faatakum faqduu wixii idinka tagana yacni guta ama qalleeya faqduu hadda waxaa looga jeedaa macnaha lugawigaa baa laga tilmaamaya ay marka waxaweye fa'adduu guta ayaa looga jeeda xadiiska bukhaari lama gaar noqon muslimina waa la soo wariyey xadiiskanna waxaa laga qaadanayaa saxaabada nebigu sala allahu aleyh wasalam inay ku dadaalayeen yani cibaadada inay usoo dheereeyaan inay ku dadaalayeen sidaas aawadee ay ku xambaartay inay salaaddii usoo gucleeyaan oo digdigtoodii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu maqlo isagoo salaada ku jira manay ogeyn markaas in salaadda deganaansho in lagula yimaado inay tahay oo in loo soo gucleeyo inaynay ahayn xukunkaas markaa miday ka warqabeen ma ahayn oo markaa may ogeyn markan dambuu nebigu calayhi salaatu wasalaam u sheegi doonaa waxaa laga qaadanayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam markii uu maqlay isagoo salaaddii ku sugan digdigtoodii markuu maqlay markii uu salaadda ka baxay buu weydiiyey waxay ku tusinaysaa nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu salaadda tukanaayo inuu codadka iyo digdigta iyo maqli jiray mashaayikhda qaarkood waxay soo naqliyaan ay yidhahdaan sheekh hebel marka uu salaada galo waxallo wuxuu maqli jiray ma jirin wuxuu maqli jirayba maba jirinba haddii wax kasta agtiisa ka dhacaan maba maqli jirin xadiiskan wuxuu sheegayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu maqlaayey ya dee kamaalkana darajatulkamaalka dee isagaa ugu kamaal badnaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo laga qaadanayaa salaadda in lagu yimaado deganaansho lagu yimaado aan loona soo ordin ee si deggan oo xasilloon aan la ordayn aan la neefkudinayn in lagu yimaado sidaa lagu galo khushuucdana saasaa u fiican laakiin hadduu qofku soo ordo oo isagoo hinraagaya deedna uu soo galo salaaddii dee hadhow xataa khushuucdii nuqsaan baa ku dhacaysa asbaabta loo diidayana ka midta kuma see koobna waxaa loo diidayaa taas kuma koobna oo markanuu salaadda usoo soo socdo lafteeda wuxuu ku jira cibaado dee cibaadadii waxaa u fadli badan deganaanshaha inuu ku yimaado ou si caadiya usoo socdo laakiin waxa weeye aanu markaa ordino markaa tallaabadii markaa aanu dee markaa aanu tallaabo waaweyn markaysa markaa markaa addima meel dhigin ila tallaabo kasta waa loo qorayaa marka sida caadiga loo socdo inuu u socdo ajarkiisa iyo tallaabadiisuna waa u badanaysa waa saas weyi salaaddii wixii aad ka soo gaadho la tukada waxaa laga qaadanayaa meesha imaamka aad ka soo gaadhaad kaga xidhanaysa ma sugaysid meel gaara inuu gaadho dadka qaarkood waxaa dhacdaa imaamka waxay ku xidhaan ama isagoo dee taagan qiyaamka la akhrinaayo qiraa'ada iyo qur'aanka la akhrinayo ama isagoo rukuucsan ama isagoo atixiyaad u fadhiya saddexdaa xaalunbaabay ku xidhaanba haddii kale wuu iska taagnaanayaa ilaa uu markaysaga waxa gaadhaya halkaas saxduna sa maa saxdu waxay tahay mawdic kastaad imaamka ka soo gaadho waad kaga xidhan kartaa oo mashruucu waxa ah inaad halkaa kala qabsato kaga xidhato laakiin waxay u qaybsamaan meelaad tirsanaysa iyo iyo meelaana tirsanayn ya haddaad istaagga dee faatixada iyo qur'aanka la akhriyo aad ka soo gaadho ragcaddii waa tirsanaysa haddaad rukuucda ku gaadhana waa tirsanaysa aad rukuucda kaga xidhatay laakiin haddii kaloo labadaa midnaba aanad ka soo gaadhin dee ma tirsanaysid ragcadda laakiin fadli ziyaaday kuu noqonaysa isagoo rukuucdii ka toosaad ku xidhatay intan hore aad sii samaynaysaa ragcad kuuma xisaabsanaa lama tirinayo laakiin ajarkeedii waad leedahay waa ajar ziyaadaa kaaga sugnaanaya yaa mawdicaad kaga xidhataba ajar waad ka helaysa halkaa weliba rukuucdan aan baraarujiye waa in rukuucda markaad kaga xidhanayso waa inaad ogaataa inaad imaamka rukuucda ku gaadhay oo isagoo imaamku rukuucsan waa in adiguna rukuucday oo imaamkii aad rukuucda isku gaadheen laakiin haddaad imaamka rukuucda ku gaadhin ay istaba martaan adoo sii rukuucayo isaguna soo toosaayo oo markaad markaa aad lowyada qabsatay ee aad rukuucday imaamku aanu rukuucsanaynba dee ragcaddaad tirsan mayse waa inaad og tahay inaad imaamka rukuucda ku gaadhay shardi waxa ah tirsadkaad tirsanayso waa inaad imaamka rukuucda ku gaadhay haddaad ka shakidaad isku qabato ma ku gaadhay mise wuu kaa hor toosay waad rukuucday dabeedna waxaad is tidhi toloniyo ma ku gaadhay mise wuu kaa hortoosay ragcaddaa tirsan maysid ya ragcaddaa ma tirsanaysid waayo midaad markaa xaqiiqsatay ma aha inaad imaamkii rukuucda ku gaadhay mar haddaana taa xaqiiqsanna ragcaddaa midaad tirsanaysa maaha masaladaas waa mas'alo markaa muhima dad badanna waxaa dhacda inay markaas seegto ayaa dhacda marka waa in arrinkaa la hubsada marka khulaasadu waxay tahay xadiisku wuxuu sheegayaa fama adraktum fasalluu taasi lafteedu waxa weeyaan waa waa jirtaa waxaa la doonayaa laba takbiirood in lala yimaado oo takbiirta hore loo niyoodo takbiirat lixraamkii oo salaada lagu gelayo lagu xarmanayey takbiirta kalena takbiirat lintiqaal haddii waxa weeye marka ictidaalka aan yani waxa weyaan aan yani aynay ahayn mawduucyada kale oo dhan waxaa loogu guurayaa dee allahu akbar haddaba waxa weeye markan allahu akbartan takbiirat lintiqaalka ah dee jumhuurka culammadu waxay leeyihiin waa sunne bacdi culammada ka mid oo waajib ka dhigayaana waa jiraan waliba waxay sheegeen xadiiskii musiiu salaatiina way ku timi riwaayaadka qaarkood takbiiraatulintiqaalka way ku yimaadeen saas aawadeed sida axwadkii waa inaan laga tegin hadday laakiin dhacdo qofku inuu ka tago takbiirta uu takbiirtay waa inuu u niyoodaa takbiiratulixraam inay tahay haddaanuu taa u niyoon oo takbiiratulixraam uga jeedina intiqaalkii uga jeedo dee salaaddii maba gelin bay noqonaysaa ya waxa weeye laba takbiirood hadduu aanu la wada imane mid keliya la yimaado taa uu la yimi waa inay noqotaa ilaaba ilaa takbiiratulixraamku salaada ku xidhanaye ku xarmanaye ku gelaya waa inay noqotaa sida fiicanna waxay tahay labadaba inuu la yimaado oo marka horena uu salaada ku galo takbiirta allahu akbar marka dambena takbiirtii kale uu rukuucda ugu guuro saas yadaa u samey waxay yidhaahdeen inuu ku gaadho weliba ku xasilo culamada qaarkood xasilitaankana waa sii shardinayaan waxay leeyihiin waa inuu ku gaadhaa dabeedna xasilitaankiina markaa u dhacaa labadoo isla socota laakiin xasilitaanku dee aqalu waqtin buu ku xasili karaa waxa weeye ku gaadhis lagu xasilayo baa shardiya ayay yidhaahdeen ahlucilmiga qaarkood saas yadaa bay yidhahdeen bacdu ahlicilmina waxay yidhaahdeen ku gaadhka keliya ayaa shardi ah markaa sida axwadkiina waxay tahay labadaba in la helo waa yahay marka xadiiska waxaa laga qaadanayaa fama adraktum fasalluu mawdic kastoo lagu soo haleelo in lala tukanayo wuxuu kaloo xadiisku sheegayaa wixii salaada dhaafay inuu dib kala yimaado haddaba faqduu baa ku soo arooray riwaayadka qaarkood riwaayadanna waxay sheegaysaa fa atimuu culamada qaar baa waxay ka deliishadeen riwaayada faqduu ah qalleeyay la macnataay yidhaahdeenoo macnaheedu waxay tahay awalkii salaada ayaa markaa dhaafay marka awalkiibuu dib kala imanaya marka qadarka uu soo gaadhay ruuxan ma'muumka ahi ma salaaddiisii haddii qayb salaadda ka mida ah ay dhaaftay ma salaaddii intii horuu soo gaadhay mise intii dambuu soo gaadhay isaga ma intii dambey u noqonaysa mise intii horey u noqonaysa laba qowl baa ku sugan qowl odhanaya maadaama faqduu la yidhi salaadda wuxuu soo gaadhay intii dambuu soo gaadhay intii horena wuu qallaynayaayoo dib buu kala imanayaa madaahibta qaar baa saa u deliishaday wejiga kale wuxuu yahay waa in markaa waxa weeye salaadda qaybta uu soo gaadhay ay tahay qaybtii hore yacni sida imaamka isagu waa khilaafsan yaho isaga qaybtii horey u noqonayso qaybtii dambena dib buu kala imanaya waayo faqduu waxay la mid tahay un fa atimuu mar baa loo isticmaalaa qadaa lugawi ahoo adaagii la macnaa ah qudiyat asalaatu qadaagii yacni adaa iskala macno yahay marka faqduuna yacni waxay la mid tahay un faatimu waa qadaa lugawi maxaa farqiga ku sugan labada masalo farqiga ku sugan waxay tahay haddii la yahay salaadda qaybtii horuu soo gaadhay ruuxan masbuuq ee salaadda lagala hormaray qaybtii dambuu la imanayaa iyo haddii la yidhaahdo maye qaybtii dambuu soo gaadhoo imaamka la tukanayey qaybtii horena dib buu kala imanayaa masaa'il baa ku kala duwanaanaya masaa'ishaa waxaa ka mid a hadday salaadu tahay salaadihii lala jahri jiray oo ay tahay salaatu lmaqrib iyo salaatu alcishaa qiraa'adii ma la jahrayaa ragcadda markaa waxaweyn yani ragcadda markaa saddexaad markaa waxaweyn uu imanayo ma la jahrayaa sare ma u akhrinaya qiraa'ada mise u akhrin maayo haddii lahay waa salaadda awalkeedii inta u dhimani waa inuu qiraa'ada sare u akhriyaa haddii lahay waa salaadda aakhirkeediina waa inuu hoos u akhriyaa siraysta waa masalo haddii la yidhaahdo waa salaadda awalkeedii inta u hadhay hadduu ragcad ka soo gaadhay maqhribkii labada ragcadood ee dambe miyuu isku sii daynayaayo sidii labada ragcadood hore isugu sii daysnaayeen atixyaad uma dhaxaysiinaya miyaa hal ragcad buu ka soo gaadhay salaaddii maqhrib dabeedna imaamka intuu atixyaadsaday ayuu ka baxay salaadii laba ragcadood baa u hadhay salaadda u dhimani waa qaybtii hore haddii la yidhaahdo labada ragcadood ee dambe wayna isku bixis noqdaan atixiyad waa inaan u dhaxayn haddii la yidhaahdo maya waa qaybtii hore haddii la yidhahdo waynu saa yeelaa oo atixiyad aan u dhaxaysin haddii markaa la yidhaahdo waa qaybtii dambe haddii la yidhaahdo waa inuu ragcad markuu tukado atixiyaadsadaa kadibna ragcadda kale haddana u kaca masaa'isha ku binaysmaysay ka mid laakiin labada madhab waxaa raajaxsan oo qawisan madhabka odhanaya salaada qaybta uu ka soo gaadhay waa qaybtii hore ayay isaga u tahay masbuuqa inta u dhimanna waa qaybtii dambe ee salaada sidii asalkuba ahaa qadaagana waxaa loo jeedaa qadaa lugawi ah oo itmaamka la mida oo adaaga la mida weeye waana sida shaafici laftiisu qabo waana sida saxiixa weeye halkaa hainoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atuub ilayk